bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi أجmaعin baabu xruuf الqasm qala الnaadimu raximah اllahu tacaalى ثuma tjur الsma baaء الqasm wwaauhu wtaau ayضا faclami lakin tkus taaءa bsm اllahi إida tacajabta bila اshtibaahi inta waxaan galaynaa eh, xuruuf oo min xuruuf iljari ah oo hadda afar iyo tobankii ay qeyb ka yihiin waxayna gaar ku yihiin xuruuf alqasam isim daahir unbay jaraan ee damiir ma jaraan marka waxaa gaar baab loogu sameeyey oo hadda kuwii hore loogu dhex dari waayey ayagoo xuruuf jar ah yay macno gaar isla faa'iideeyaan macnaha macnay faa'iideeyaan haddii la yihahdo xuruufuljarti aan soo dhaafna ayaga macnama faa'iideeyaan miya mayawo macnay wada faa'iideeyaan kulligood laakiin saddexdan isla hal macnoo gaar ay faa'iideeyaan sidaasaa munaasab noqday in goolin loo sheego marka xuruufuljari kulligeed daahiray wada jaraan qasamna way faa'iideeyaan oo dhaar ah walidaalika sidaasaa loogu magacaabay xuruufu lqasam markaasuu ri huma tajuru isma ismigii waxaa hoos dhigayso baa qasami dhaarta ba-deeda oo waxa weeyaan ba-da oo baa ulqasam ah waxa weeyaan isimka oo dhan asmaa oo dhan ay wadageli karta laakiin maadaama qasamka binisbati lilmakhluuq uusan u banaanayn ilaa ilaahay asmaadiisa in lagu dhaarta mooye waxaan leenahay waxay jaraysaa asmaada ilaahay oo dhan bilaahi baan ku dhaartay biraxmaani eh, bikhaaliqi lkhalqi kulligeed waxa waaye asmaadi ilaahay bay wada galaysaa tajuru lisma waxaa jari karto baa lqasami laakiin ninka markii uusan caqiido lahayn oo qabla islaam eh, oo gaaladii mushrikiinta ahay wax kastay ku dhaara jireen waxaa khata muslimiin badan aad arkaysaa oo ama aabba iyo hooyaa lagu dhaaranaya ama nebiga wanabiy baa laleeyahay wbirasuuli warasuula lagu dhaaranaya khata wa ah. man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut marka ninkii dhaaranaya ilaahay inuu ku dhaartaa la raba wa waauhu huma tajuru lisma waxaa jaraysa waauhu waaw lqasam qasamkii waawdiisa waa aragtaa oo qur-aanka hadda waxa badan wاlleyli idaa yakshaa wاnnahaari idaa tajalaa wmaa khalaqa اdakara wاlunthaa wالshamsi waduxaaha wاlqamari idaa talaaha wاnnahaari idaa jalaaha waawdaas dhan waaw lqasam waay wاlmuqsim huwa allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay xaq ilaahay wuxuu leeyahay an yuqsima bima shaa wa kayfa shaa asiga makhluuqaadkiisa ilaahay wuu ku dhaaran kara laakiin anagoo makhluuqaad ah nooma banaana ilaa bilkhaaliq inaan ku dhaaranna mooye marka wa waa-uhu wa taa-u aydan ta'diya haddana ka mid eh ama huma tajuru lisma baa-ulqasam baa jarto wa waa waawdiisaa jarto wa taa ta'di baa jarta aydan ku noqone faclam ogow aydan iyo faclam shicirkaa lagu qurxinay laakiin takhusu taaa bismi illaahi laakiin takhusu waad gaar yeelaysaa buu ku yiri ataa'a ta'dii bismi illaahi oo tallaahi unbaa laleeyahay ta'da waxay kaga duwan tahay labada xaraf oo la walaalka ah ayada waxay gaar ku tahay lafduljalaala keligeed walidaalika tallaahi la akiidanna tallaahi tafta'u tadkur yuusufa oo kala ka mid ayada saasay gaar ku leedahay xataa fi zaman اljaahiliya ayaga ilaahay way yaqiineen laakiin aaliha kale haddana la caabudayeen oo ay leeyihiin maa nacbudhum ilaa liyuqaribuuna ma dalika tallahi way ku dhaaran jireen marka taadii waxaa lagu leeyahay sidaasay gaar ugu tahay ko laakiin takhusu taa bismi illaahi ida tacajabta haddaad la yaabtid bila ishtibaahin intaas waa beytkaa lagu dhamaystiray eh, hadda waxa weeyaan macnaha waxa aad ilaahay ku dhaaranaysid markii tallaahi aad ku dhaaranaysid nooc min atacajub oo yacni waxa weeyaan markayd wax la yaabtid aad aragtid ilaahay baad weyneynaysaa waana aragto waxaad leedahay allahu akbar markaad wax la yaab aad aragtid marka ta'daas isim jalaalay ku khaas tahay marka qaarkeed si yaraan ee eh, waxaa lagu arkay ayadoo raxmaan lagu jaray oo tan raxmaan laleeyahay waxaa la arkay ayadoo rabbi lagu jaraya ta rabi lkacba mudaafan ila lkacba labadaas xaalana waa la maqlay carabti ayadoo dheheysa ta raxmaan ayadoo ta rabi lkacba dheheyso waa la maqlay carabti laakiin sida aglabka a ah, hadayba taati ay tahay min xuruufi ljar oo qasamna ay faa'iideynayso inay gaar ku ahaato lafduljalaala oo allah yada gelig ayad o asmaada ilaahay oo kale lagu jarin yaa mashhuur ah marka xuruuftan waxaa kuu kulminaya dhaarta wallaahi bilaahi tallaahi waad aragtay soomaalida caaday u leedahay saddexdaas in laysraaciyo saddexdi sidaasay qasam ku yihiin ayib huma tajuru isma baau lqasami wa waauhu wataau ayda huma xarfu caطfin ama huma xarfu caطfin lilistinaaf iska dhe liannahu haddii aan iraahdo baabu xuruufi اljari haddaan iraahdo baabu xuruufi اlqasm haddaan iraahdo wax oo ka hore lagu cadfo ma jirayo laakiin baabkan waa baab mustanac ahoo dadka kitaabka oo dibaacada geliyeena u sameeyeen marka humadii waxaad dhihi kartaa xarfu caطfin jumladan tajuru isma baa lqasami waxaad ku cadfaysaa huna idaa qiila idaa maa qiila sif oo marka xuruufuljari waxa weeye biaxrufina lagu jaraa huna ayada idaa maa qiila sif huma tajuru lisma baa lqasmi baad ku jaraysaa saas oo kale wa marka tajuru ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi tajuru asma alsma mafcuulu bihi Ah, huma tajuru waxaa jarayso oo hoos dhigaysa alisma ismigii baaulqasami baa hoos dhigayso marka alisma mafcuulu bihi muqadam mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi baau faacil muahar marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi baau mudaaf alqasami mudaafun ilayhi majruur wacalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi wa waauhu alwaawu xarfu caطf waau macطufu cala baa wاlmacطuufu calى اmarfuuci marfuucu calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi waau mudaaf wdamiiru mutasil mudaafu ilayhi mabniin calى dami fi maxali jarin wtaaw alwaaw xarfu caطfin ataaw macطuufu calى اlbaai wاlmacطuuf calى marfuuci marfuuc w calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi ayda mafcuul mطlq mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira sidii horaad aad u ciraabaysaa faclam alfaa istinaaf iclam ficl amr mabni calى الsukuun wainamaa kusira liأjli kaafiya wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiiruhu anta laakin xarfu istidraakin wa caطfin jumlan hataa waa laysaga cadfi karaa takhusu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiiruhu anta ataa mafcuul bihi mansuub bsmi jaar wmajruur mutacaliq btakhusu ismi mudaaf allahi mudaafu ilay majruur wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi idaa darfu zamaan mabniun calى الsukuuni mutacaliq bma bacdahu tacajab ficil maadi mabniun calى الsukuuni اlitisaali bdamiir rafci اlmutaxariki wa taau damiir mutasil mabniun calى اfatxi fi maxali rafci wاljumlaة min alficli wاlfaacili tacajabta fi maxali jarin mudaafu ilayha ama mudaafu ilaa mudaafu bidaa ilayha bila اshtibaahin albaaw xarfu jarin laa naafiyat min lugaat laa camala lahaa اshtibaahin majruur bilba w calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliq bitacajabta baabu اlidaafati waqad yujaru اlsmu biاlidaafa ka qowlihim daaru abi quxaafa fataaratan taأtii bmacna laami naxwu ataa cabdu abi tamaami wa taaratan taأtii bmacnaa min idaa qulta manaa zaydi faqis daaka wada wa fi lmudaafi maa yujaru abada mithlu ladun zaydi wain shiئta ladaa wa minhu subxaana waduu wamithlu wmac wacinda wauluu wakulu huma aljihaadu situ fowqu wawaraa wayamnat wacagsuhaa bilaa miraa whakada gayruu wa bacdu wa siwaa fi kalimin shataa rawaaha man rawaa baabu lidaafa marka maadaama aan niri hadda musanifku wuxuu bilaabay majruuraadkii marka wuxuu ka soo baxay maa huwa majruuru bilxarfi xuruuftaas oo afar iyo tobanka ayuu noo tiriyey hadda wuxuu noo maa huwa majruuru bilidaafa waa qeybtii labaad waay alidaafatu lugatan waxaa la yidhaahdaa alsnaad haddii aad tiraahda adaftu dahrii ila aljidaar bimacnaa asnadtuhu ilayhi waay isilaaxna waxaa la yidhaahdaa damu kalimatin ilaa ukhraa bxayثu ana tilka alidaafة taqtadii injiraar athani biاlawali ama waxaa waaye damu kalimatin ilaa ukhraa bxayثu yasiraani maa yushbihu kalimatan waaxida intaba waa la yiri yacni kalima oo kalimo kale loo dumo dumitaankaas oo keenayo an takuuna thaaniya majruura biاlawali taa waxaan ka fahamnay ana almudaafa ilayhi majruur biاlmudaafi haddii lagu yiraahdo mudaafu ilayh caamilkiisa hoos dhiga keenay waa maxay almudaafu alawal baad leedahay ama ha noqdo isim mushtaqa ama jaamid ha noqdo marka ghulaamu zaydin haddaan idhaahdo zaydin majruuru bilghulaam bimacnaa ana aladii jara thaani huwa alawal sidaasa ayaan leenahay ayib marka idaafo tacriif ahaan kaas baa la yidhaahdaa idaafadii maxaa loo keenaa idaafada labay u kala baxdaa idaafa lafdiya iyo idaafa macnawiya idaafada lafdiga ah musanifka kama uusan hadlin wa hwa idaafat اlwasfi ilaa macmuulihi idaafadaas lafdiyaa la yihahda haddaa tiraa daaribu zaydin ama madruubu lcabdi oo wasfiga aad u idaafaysid macmuulkiisi idaafadaas lafdiyaa la yidhaahdaa waxa lafdi loogu magacaabay tacriifna ma keento takhsiisna ma keento laakiin lafdiga unbay fududaysaa intii laga dhigi lahay intii la dhihi lahay daaribun zaydan la dhihi lahay ala fududeyo daaribu zaydina layihi marka inaan tafsiilkeeda taasii galna ma rabno liannahu waxaa weeyaan musanifkii wuu ka aamusay idaafada oo macnawiga ah yaa haddana laba usii kala baxdo maa yaqtadii tacriifa almudaafi bilmudaaf ilayh aw takhsiisa alawali bthaani idaafada waxaa loo keenay asaas u tahay intaas weeyaan oo waa maxay inuu midka horo oo nakirada ahaay ilan waxaa la idaafeeya nakira weeyaane midka hore oo nakiradaha ah inuu macrifa ka helo midka labaad fiir labadoodii marka way kala faa'iidaysteen almudaaf camila fi lmudaafu ilayh laakina almudaaf alawal istafaada tacriifan min athaani oo hadda haddaan idhaahdo jaaa ghulaamun ghulaama nakira u ahaan lahaa laakiin haddaan idhaahdo ghulaamu caliyin aa yimid marka nin kastoo cali garanaya wiilkiisana wuu garanaya marka wiilkii oo nakiro ahay oo mudaafki ah istafaada tacriifa min almudaafi ilayh walidaalika macaarifta waxaan ku soo marnay in markii la tiriyo la yiriyay macaarifti waxa weeyaan addamaa'ir wاlaclaam w asmaaء اlishaara w asmaaء اlmawsuula wاlmucaraf biاlalif wاllaam wmaa udiifa ilى waaxidi min hadihi اlkhamsa macaarifti marka waxaa weeyaan waxaa kamid ah eh, isim kasta oo nakiro oo macrifo loo idaafeeyey macrifou ka helaya kaas waxaa la yidhaahdaa yani an yakuuna alawalu qad tacarafa bithaani macrifou ku noqday ama an yakuuna alwalu an tufiida takhsiisan bimacnaa waxa weeyaan nakiradii oo nakiro kale loo idaafay waxaad tiri haadaa ghulaamu rajulin aad tiri ghulaamkii waa nakiro waxaa loo idaafeyna rajul oo nakiro kale ah weyaan maxay ka faa'idaysata nakiro kale loo idaafeey waxaa leeyahy takhsiis ay ka faa'idaysatay nakirada naftigeeda darajo ma aha oo waaxida nakirada darajaad mid nakiradiisa aad u badan tahay mid nakiradiisa ay soo dhowdo macrifada ah hadda hadii la yihahdo haadaa ghulaamun hadii la yidhaahdo waxa waaye waxa weeyaan addoon marka addoon markii lu yihah maskaxda waxaa imaanayso addoon yaa halaha karo tolow ma ma ma dumara yaas addoon u yahay ma caruur yarow addoon u yahay ma nin bow addoon u yahay markaad tiraha gulaamu rajulin nakiranimadiisuu baaqi ku yahay laakiin in yarow soo dhowaado waxaa meeshan ka baxay gulaamkan inuusan naag ay lahayn qeyb dhanaad ha ad reebtay nakiradii qeyb ka ah marka nin la aqoonin laakiin aanba la aqoonina laakiin dad oo oo yar oo kooban markii loo fiiriya biictibaar eh, nakirada caamka ah ayay noqonaysaa marka waxaa lagu leeyahay ana alأwl istafaada min athani takhsiis yani takhsiis taqriib الnakira ilى اlmacrifa kaas weeyaan marka hadafka loo keenaana idaafada markii macnawi tahay takhfiif lafdina waa tahay midda labaadna waxa weeyaan macnahaasna way faa'iideyneysaa ayib taasaa marka la nakiro maxaan idhahda idaafo waqad yujaru waqad yujaru waqad yujaru waqad waxaa xaqiiqa a yujaru lismu isimkii in la hoos dhigo bilidaafa lagu hoos dhigo ka qowlihim yaaba kamid ka qowlihim oo kale weeyaan oo daaru abi quxaafa abi quxaafa daartiisii weeyaan ay yidhaahdeen hadda qadaas annaga taxqiiqan ka dhignay maca anahu waxaanu ognahay qada hadday ficil mudaaric gasho taqliil bay faaideysaa sida badan laakiin kulligeed ma wada aha marka qaarkeed taxqiiqay faaideysaa iyadoo mudaaric gashay oo waxaa lagu miithaaliyaa qad yaclamu allahu almucawiqiina minkum walqaa'iliina likhwaanihim haluma ilayna qad yaclamu allaahu qad waxaa dhici karta yaclamu llahu ilaahay inuu ogaado hadaad tiraahda qadxun fi lcaqiida liannahu ilaahay cilmigiisa ixtimaal lama geliyo waa xaqiiqa inuu og yahay waxa dhacaya marka saa daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa qad marka qaarkeed idaa dakhalat cala almudaarici maca ana alakhara naa tufiidu taqliil lakin qad tufiidu taxqiiq hadda qadan waxaan taxqiiq ugu fasirnay ina isimka idaafa lagu jarayo wax macnaha si yaraan u dhacaya ma ahna waa xaqiiqo dhacda waay waqad waxaa xaqiiqa yujaru lismu ismiga in lagu hoos dhigi kara bilidaafa mithaalkiisa ka qowlihim waayo daaru abi quxaafa haadihi midaan daaru abi quxaafa abi quxaafa daartiisii waay marka abu quxaafa waa waalidu abi bakrin waay fiiri daar haddii liraa nakiro waay laakiin markii liraa gurigan waa gurigii abi quxaafa ninkii abuquxaafa yaqiini gurigiina markaa macrifo u noqonaa wuu yaqaana marka hadda fiiri damu kalimatin ilaa ukhraa alayidhi daarun iyo abuquxaafa laba kelimay kala ahaayeen marka udiifa udiifat ixdaahumaa ila athaaniya idaafadii waxaa ka laasimay an yakuuna athaani majruura bilawali daaru abi a layiri abuu ayay ahayd markaasa abi layiri abidan maxay kamid tahay asmaa lkhamsa yala baa lagu jaray markaasuu ri fataaratan mar taأtii way timaadaa idaafadii bimacna laami macna laam bay marka qaarkeed ay ximbaarsanaa taha idaafadii markay bimacna laam ay noqonayso an yakuuna alwalu mamluukan lithaani waay waxaa lagu yihi hada kitaabu cumar kitaab cumar bmacnaa mamlukun licumar wa hada beytu cuhmaan ay hada albeyt mamluuk licuhmaan hadihi daaru abi quxaafa ay anaha mamluuka liabi quxaafa marka markii idaafada bimacna laam ay ximbaarsan tahay waxay noqonay ida kaana almudaafu alwalu mamluuka lilmudaafu ilayh oo daaru abi quxaafa asalkeeda waxay ahayd daarun liabi quxaafa kitaabun licumar intaas weeyaan ayib waa taaratan takuunu bimacna laami saas weeyaan naxu qowlika wayaanoo ataa cabdu abi tamaam aa tiri ataa waxaa yimiday cabdu abi tamaam cabdun liabi tamaam ay ka dhigan tahay lianna alawal wahwa alcabdu mamluuku liabi tamaam marka idaafadii waxay ximbaarsan tahay macna laam oo asalkeedii sidaasay ahayd wa taaratan marne taatii way timaadaa oo bimacnaa min ay ku timaadaa idaa qulta haddaad tiraahdeed manaa zaydin haadaa midkan manaa zaytin saliidi qumbaheedii weeyaan ee faqis uu qiyaas qaado daaka midkaas iyo wahaadaa midkan midkaas iyo midkan labadaba macnaha iloobin oo macnaha wixii ayaga lamid e uga qiyaas qaado idaafada bimacna laam eh cabdu abi tamaam mithaal ugu dhiga wixii lamid ena uga qiyaas qaado idaafada bimacnaa bimacnaa minta eh mana zaydin u qaado wixii lamid ena uga qiyaas qaada mida hona bmacna lam wa manaa zaytin waxaa weyaan haadaa midkan manaa qumba weeyaan anigaa iska dhahay oo isiga fasirtay manaada waxaa weeyaan carabtii e, weel ay ku shuban jirtay e, maxaan ku idhaha subaga oo markaa kiila laba kiilo toban kiila hadba wuxuu qaado la miisaami jiraa la oo manaada waxa weyaan maa yuusanu qeyb ka yahay marka annaga waxaan eh, soomaali caado u leenahay dadka baadiyaha markay caanaha intay ruuxdaan subaga ay ka bixiyaan subagaas waxay ku keydaysan jireen bahal oo qumba la yidhaahdo maqaarka laga sameeyey oo afka si cilmiyeysan looga xirayo oo qoryo afka kale inta kalena maqaar ah subagaas waxaa laga yaabaa sanawaad badan oo iska yaala waxna isma bedelayan ilaahay qaadirnimadiisa marka waxa ugu soo dhawaan karo carabta waxay manaa ku magacaabeen wax anaga aan qumba ku magacaabayna inuu yahay sidaas un baan iskaga leeyahay mooye wax hadda aan u leeyahay ma aha laakiin waa weel oo subaga iyo saliida lagu shubto laguna miisaamo carabta taasay u taqaanaa ayib manaazaytin marka manaadi waa mudaaf zaytin waa mudaafu ilayh idaafadina waxaa weeyaana la yiri bimacnaa min manan oo min zaytin saasaa la leeyahay manan min zaytin khaatamu min xadiidin saasay ka dhigan tahay khaatamu xadiidin haddaa tiraahd waa yani faraanti oo oo bir ka samaysan khaatamu xadiidin waxa weeyaan waxaad leeyahy khaatamun min wa baabu saajin baabun min saajin marka idaafadaas bimacnaa min waay waxaa musanifka uu ka tegay oo ayadana jirto bimacnaa eh, haba yaraatee idaafada bimacnaa fii maray noqoto idaa kaana almudaafu dharfan إذا كان المضاف ilayhi ظرفا للمضاف falidaafatu bimacnaa في waxaa lagu miithaaliyaa bal makru leyli wاnahaar bal makru leyli makrigi waa mudaaf aleyli a loo idaafay min idaafati darfi ilaa madruufihi waay taqdiirka asalkii waxay ahaan laheed luqa ahaan bal makrun fi leyli ay waaqicun fi leyl marka makrigii waxaa loo idaafay leylki liannahu waaqicun fi tilka leyl fi leyl buu dhacaya idaafadaas qeybta saddexaad taas weyan saddexdaas kama baxsana laakiin waxaa asal alidaafatu bimacna laam ilaa ay ka yiraahdeen qaar naxwiyiinta kamid eh idaafoo dhan bimacna laamayba ku timaada oo marka maba aaminsano idaafa bimacnaa min iyo bimacnaa fi maba aaminsano wa fi lmudaafi maa yujaru abadaa mithlu ladun zaydin wa in shita ladaa wa fi lmudaafi waxaa ka mid eh maa yujaru wax la jara abadan weligiisba yacni min alasmaai maa yudaafu daa'iman saasuu u jeedaa asmaadii waxaa ka mid eh wax weligood la idaafeeyo mithlu qowlika weeyaano ladun zaydin ataytu waan imid min ladun zaydin zayd agtiisaan ka imid wa in shita haddaa doontana ladaa dheh jitu min ladaa zaydin aada leedahay marka musanifku wuxuu nagu baraarujinayaa asmaada la idaafeeyo waxa weeyaan asmaada binisbati alasmaa binisbati lilidaafa aqsaam weeyaan madkhalka koobaad oo asalka ah asmaada waxaa waa asalkeeda inay idaafana aqbalayso in laga gooyana ay aqbalay saasaa asal u ah haadaa ghulaamun idaafa la-aan hadaa gulaam zaydin asalki saas wa in la idaafay karo lagana goyn karo taasaa asal ah markaasaa haddana waxaa laleeyahay intaas markan soo dhaafno min alasmaai maa laa yudaafu abadan waxaa kamid ah calamki asmaau lishaara asmaau lmawsuulaat asmaau listifhaam asmaau shardi asmaadaas lama idaafeeyo oo aladii maa bacdigeeda looma idaafa ayda mudaafu ileyh waa noqon kartaa ghulaamu ladii waa dhihi kartaa laakin aladii daarin lama dhahayo oo ayda mudaaf ma noqonayso waa hal qeyb qeybna waxa weeyaan in la idaafaya waajib ah waa kuwa hadda musanifka uu qeyb ka sheegay inta qeybta in la idaafay ay waajib tahay ya hadana sii kala baxdo mid oo oo isim daahir iyo damiir loo idaafay karo qaar oo daahir gaar ku ah qaar damiir keligiis gaar ku ah qaar daraf in lo yacni ayaga aqsaam kathiira jiddan jiddan jiddan ah marka tafaasiilkaas meesheeda in loogu tago wa khayru man katabahu ibnu hishaam fii awdaxi lmasaalik baabkaas haddaad tagtid waxa weeyaan yani aqsaamtii intuu sheegay yaa baab kasta wixii ku soo arooray haddana xasanan uu sheegay marka waxaa weyaan waa waa waa marjic markaasuu ku yiri wa fi lmudaafi waxaa kamid eh maa asmaabaa kamid eh yujaru la jaray abadan weligeed mithlu wadalika mithlu qowlika oo ladun zaydin yani ji'tu min ladun zaydin wa in shita hadaad doontidna ladaa aad leedahay ladaa zaydin wa minhu waxaa kamid daa'ima ah in la idaafey ay waajib ka tahay subxaana subxaana allahi waa ismu masdar oo mawduucu litacdiim illahi tabaaraka wa tacaala wax kale ma yimaado ilaa an yakuuna mudaafan marka subxaana mudaaf allahi mudaafun ileyh baa laleeyahay marka keligeed ma imaan karto sabaxa subxaanan lama dhahayo waa inay subxaana wax wadato subxaana allaahi ima damiiru idaafay ama isim daahire subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun wa duu a ka mid ah eh, duu waaba soo dhaafnay duudii min asmaai alkhamsa bimacna saaxiba an tudaaf ila smin jinsin daahir du lfadli du lcilmi du ljaahi iyo wixii lamid ah laleeyahy wa mithlu yaa ka mid ah waa kan hadda aan daa'iman mithlu mithlu daalika ayaan leenahay laysa ka mithlihi shay alaleeyahay marka isim daahir iyo damiirba waa loo idaafeyn karaa wa maca maca zaydin macahu damiirna waa loo idaafay karaa isim daahirna waa loo idaafay karaa cinda cinda allaahi wa cindahu intaba qul kulu min cindi illaahi waa kaasa isim daahir iyo damiirba wa uluu oo min mulxaqaati jamci mudakari saalim ah ayadana waxaw isim daahir le loo ideefa wa ulul albaabi yaa laleeyahay wa ululcilmi wa ululmaali saas oo kale w wa kulu yaa kamid ah eh, kulli waxaa weya in la idaafeeya waajib ah imaa inuu idaafadii mudaafuleyiga lagu sheego iyo haddii laga goyna waa loo niyeysanaya haddii laga gooyo waa loo niyeysanaya oo waxaad leeay wa kula axadin raaytuhu ama wkula raأaytuhu wkula darabna waa tan ilaahay uu leeyahy marka kulantaas mudaaf uleyga waa loo qadaraha lafdi ahaanba ha ka maqnaatay huma waxaa kamid eh, wixii in la idaafeey ay waajibka tahay aljihaatu jihooyinka asitu ee lixda a ah, oo waa maxay fawqu wa hiya fawquwa io wa waraa waay fawqu kor io waraa gadaal iyo iyo wa fowqa cagsigeeda taxt waraa macnaha cagsigeeda amaam wa yamna cagsigeeda yasaar bilaa miraain jihaadka macnaha ayaa lix ah hori iyo gadaal midig iyo bidax kor iyo hoos jihaadka lixdee saas waay laakiin asmaada loo isticmaal lix waa ka badan yihiin amaamta keligeed amaam qudaam tilqaa izaa xidaa waxaasoo dhan waa dhuruuf hal meela loo isticmaala yamiin haddii la yihahdo sharqiyaa soo galay yamiinaa soo gelayso yani wahaakada macnaha aljihaad hiya sita walasmaa almawduuca litilka aljihaad kahiira jiddan taa ina fahamtid waay ayib wahaakada mid waxaa lamid eh oo iyo wa bacdu iyo wa siwaa ayagana waxay kamid yihiin waxyaalaha idaafada laasimo yay kamid yihiin fii kelimin xaal ay ku dhex jiraan kelimyaalo shataa kala tagtagsan rawaaha waxaa wariyay man rawaa macnaha waxa weeyaan maa yudaafu abadan waxay kala galayaan abwaab badan qaar istihnaay ku jiraan qaar waxay ku jiraan duruufta qaarba meel bay galayaan in soo aruuriyo oo la fahmo lila kan idaafadiisa waa laazim kanna waxa weyaan waa keyta waxaa weyaan waxaa ay shaqadooda tahay dadka oo raawiyiinta ah oo waxa jamciyo marka idaafada waxa weeyaan abwaabteeda waa badan tahay axkaam badan bay leedahay ayib laakiin inta hadda musanifku noo sheega waa in yaroo kaafi a an icraabti u laabana waqad yujaru lismu bilidaafa ka qowlihim daaru abi quxaafa alwaaw listinaaf qad xarfu taxqiiqi yujaru ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi aakhirihi alsmu naaibu lfaacili marfuuc wcalaamatu rafcihi dama daahira yujaru ficl mudaaric mabniy majhuul dheh bilidaafati jaar wa majruur mutacaliqu biyujaru wاljumlaة yujaru اsmu laa maxala lah min اcraab lanaha mustanafa baabkiyaaba lagu bilaabay ka qowlihim khabru limubtadain maxduufin taqdiru wadalika ka qowlihim daaru khabru limubtadain maxduufin jawaaza taqdiru hadihi daaru marka haa xarfu dambiidihi ismu ishaara mubtada mabniyun cala kasri fi maxali rafcin daaru khabru mubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira daaru mudaaf abi mudaafu iley majruur calaamatu jarihi lyaau niyaabata can اlkasra liannahu min alasmaaءi اlkhamsa abuuka iyo abiika unbay dadka yaqaan haddii abi quxaafa icraab lira waxa le kalima igu cusub waa dadka qaarkood abi mudaaf quxaafata mudaafu ilayh majruur bilfatxa niyaabata can اlkasra liannahu min alasmaaءi alati laa tansarif ama liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu wاtaأniith isim kasta oo calamo ah oo ta'na wato mamnuuc min asarfi waa limaada baabkeeda noogu imaa doonta fa taaratan alfaau lilistinaaf taaratan darfu zamaan mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira wa huwa mutacaliqu bima bacdahu taأti ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafci damat muqadaraة calyaai manac min duuriha hiqalu taأtii wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu hiya tacuudu ilى اidaafa taأtii markay mukhaaطab tahay tadeeda waxa weeyaan faacilkeeda waa waajib اlistitaar markii geyba looga hadlayo oo hindun taquumu hindun taqra laleeyahay ta'daas hiyadeeda waxa weeye jawaaz waay bmacnaa albaau xarfu jar macnaa ismu majruuru bilbaa wa calaamatu jarihi kasraة muqadaraة calى اlأlifi manaca min duuriha tacduru liannahu ismu maqsuur macnaa mudaaf alaami mudaafu ilayh majruur calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliq btaأtii naxwu khabru limubtadain maxduufi taqdiiruhu wadalika naxwu naxwu mudaafu mudaafu ilayhi majruur mudaafu ilayhi maxduuf taqdiiru naxwu qowlika ataa ficil maadi mabniun calى fatxati muqadaraة calى اlأlifi manaca min duuriha tacaduru cabdu faacil marfuuc calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi cabdu mudaaf abi mudaafu ilay majruur wa calaamatu jarihi lyaau niyaabatan can kasri lanahu ism la cabdu mudaaf abi mudaafu ilay majruur wa calaamatu jarihi lyaa niyaabatan can kasri lanahu min alasmaai sita abi mudaaf tamaamin mudaafu ilay majruur wa calaamatu jarihi kasrat daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili ataa cabdu fi maxali jarin mudaafun ama maquulu qowl hadaad qowlka soo qadartid haddaad qowl soo qadarinne ataa cabdu fi maxali jarin mudaafun ilayha naxwidia loo idaafay ayib wa taarata bmacnaa min idaa qulta manaa zaydin faqis daaka wada wa taaratan iyo taaratan isku ciraab wa taati iyo taati isku ciraab wa macnaa iyo macnaa isku ciraab wa macnaa mudaaf min mudaafun ili mabnuuc cala sukuuni fi maxali jarin idaa darfu zamaan mabnuuc cala sukuuni fi maxali nasbin mutacaliqun bima qablahu taati qultu ya idaa qulta dheh qul ficil maadi mabniyun cala sukuun qul ficil maadi mabniyun cala sukuun litisaali bidamiir rafci lmutaxariki wa taacu damiir mutasil mabniyun cala dami fi maxali rafcin waljumlatu min alficli walfaacil qultu fi maxali jarin mudaafun ilayha mana khabaru limubtadain maxduufin taqdiiruhu haada iyo wixii lamid eh hada mubtada manaa khabaru mubtada marfuucu calaamatu rafci damat muqadaraة calى alfi manaca min duuriha tacaduru manaa mudaaf zaytin mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi faqis alfaa listinaaf qis ficil amr mabni calى الsukuun wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiiruhu anta daa smu ishaara mabniyu calى الsukuuni fi maxali nasbi mafcuul bihi wاlkaafu xarfu الkhiطaab wاlwaawu xarfu caطf da macطuuf calى da mabniyu calى الsukuuni fi maxali nasbi wاljumlaة min alficli wاlfaacili faqis laa maxala laha min alcraab wاljumlaة manaa zaytin fi maxali nasbi maquulu qultu w fi lmudaafi ma yujaru abada mithlu ladun zaydi wain shita ladaa alwaaw xarfu caطfi fi lmudaafi jaar wmajruur mutacaliq bkhabri mutaqadimi maxduufi taqdiru kaa'inu ma smu mawsuul bmacna اladي mabniyu calى الsukuni fi maxali rafci mubtada muahar yujaru ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuul marfuucu calaamatu rafci dama daahira wa naa'ib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa wاljumlaة min alficli wa naa'ib اlfaacili yujaru laa maxala laha min alicraab wاlcaa'idu ilى اlmawsuuli naa'ib اlfaacili yujaru abada darfu الzamaan mansuub calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi wاdharfu mutacaliq biyujaru mithlu khabru limubtadain maxduufi taqdiiruhu wadalika mithlu mudaaf wاlmudaafu ilayh maxduuf taqdiiruhu mithlu qowlika iska dhe sidaas ladun zaydin ladun waxa weeyaan hadeertaan in jumlo loo keeno ka qowlika jiئtu min ladun zaydin in la yidhaahdo haddii darafnimo loo isticmaalayo jalastu ladun zaydin aada leedahay marka ladun waxa waa darfu makaan mabniyu calى الsukuuni fi maxali nasbin ladun mudaaf zaydin mudaafun ilayhi wa darfu mutacaliqu bijumlatin tuqadar mithlu jalastu ladaa zaydin ama ladun zaydin mucrab miyaa ma mabni miyaa duruufta axkaam badan ay leedahay waana mukhtalafun fiiha ayib wa in shita alwaaw listinaaf in xarfu shardi jaazim yajzimu ficlayn awl ficlu shardi wthaani jawaabhu jazaahu شhi فcل maadi mbni calى الskun lاtiصاal bdamiir rfci الmتaxariki fي maxali jaزmi ficl الsharط w taa damiir mutaصil mabniy calى الfatxi fي maxali rfci faacil ladaa waxa waay maquul الqowl wain shita faqul ladaa saasay ahayd shicirka marka inti oo shardiyada ficilkeedi waxa waaye waa shita ficlu shardigii wاljawaabu الsharط maxduuf jawaabu shardiga wshardu qad wshardu yugni can jawaabin qad culim wاlcaksu qad yaأtii in ilmacnaa fuhim ou yiri ibnu malik wاshardu yugni can jawaabin qad culim marka qaarkeed shardigaa la sheegaa jawaabka waa layska goynaa hadda nin kastoo caaqile waa in shita inay jawaabti tahay faqul waa waadix wa in shita haddaan doodin faqul ladaa marka jumladan faqul ladaa fii maxali jasmi jawaabu shardi marka wa jawaabu shardi maxduufun dala calayhi siyaaqu lkalaam wtaqdiir wa in shita faqul ladaa zaydin ladaa marka waxay noqonaysaa ladaa darfu zamaan mabniyun eh, ladaa darfu makaanna waa loo isticmaalaa darfu zamaan darfu makaanay ku badan tahay mabniyu cala sukuuni fi maxali nasbin taqdiirkii ladaa zaydin oo kale waay ayb wa minhu subxaana min xarfu jarin wاdamiir اmutasil mabniyu cala dami fi maxali jarin wاljaaru wاlmajruur mutacaliq bkhabri mutaqadimi maxduufi taqdiiruhu kaa'inu subxaana mubtada muahar marfuucu calaamatu rafci dama muqadara calى akhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu اlmaxali bxarakati اxikaaya subxaanadii oo sideedii masder lagu yaqiinay yaa lasoo qaaday macnihii horaana la ilaalina meeshaana waxay ku tahay mubtada wa minhu waxaa kamid subxaana wa duu a kamid fiir midii ku macduufsaneed waa godan tahay duudii waa kaas marka waxaad leehay alwaawu xarfu cadfin duu macطuufu calى subxaana wاlmacطuufu calى اmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi اlwaaw niyaabata can dam lanahu min alasmaaءi اkhamsa wa mudaafu ilayhi xudifa liajli اlwasni الshicri wa minhu duu duu fadli oo kale waa asalkeedi wa mithlu alwaawu xarfu caطfin mithlu macطuufu calى subxaana wاlmacطuuf calى marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi wa maca hadii m hadii maca la yihah iyo mac hadda maca la yihahdaa shicirke alwaawu xarfu caطfin mac macطuufu calى subxaana maca mucrab miya mase waa mabni waa laisku khilaafsan yahay waxaa u badan inay mucrab tahay walidaalika macan alaleeyahay markay maca ay tahay oo darfu zamaan mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi maca saas waay makaanna way noqotaa oo maca darfu makaan mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira makaannimaday sax ku tahay laakiin markii la reebo min ajli takhfiif le loo reebay wa ma mac fiihaa sukuunu yatasil marka maca ay iska darfu makaan mansuubu calaamatu nasbiha la dhihi lahay hadda waxa waaye wa maca macطuufu calى subxaana wاlmacطuuf calى marfuuci marfuuc calaamatu rafcihi dama muqadara manaca min duhuuriha ishtiqaalu اlmaxali bxarakati اlxikaaya wa cindana waa lcraab w uluu alwaaw xarfu caطfin uluu macطuufu calى subxaana wاlmacطuuf calى marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi lwaaw niyaabata can dama lanahu mulxaqu biljamci اmudakri saalim liannahu waxay kamid tahay mima laa mufrada lahu min lafdihi wa kulu alwaaw xarfu caطfin kulu macطuufu calى subxaana wاlmacطuufu calى marfuuci marfuuc calaamatu rafcihi dama daahira ثuma xarfu caطfin aljihaatu macطuufu calى subxaana wاlmacطuufu calى marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi dama daahira asitu صifaة ljihaad wa صifaة اlmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi dama daahira fawqu khabru limubtadain maxduufin taqdiiruhu wa hiya fawqu hiya waa mubtada fawqu khabru mubtada mabniyun calى dami fi maxali rafcin wa waraau macطuufu calى fawqa mabniyun calى dami fi maxali rafcin wa ymnat alwaaw xarfu caطfin ymnat macطuufu calى fawqa macطuuf calى marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi wa cagsuha alwaaw xarfu caطfin cagsu macطuufu calىa fawqu wa hiya fawqu waay wa cagsuha wاlmacطuufu calى marfuuci marfuuc calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi cagsu mudaafa mudaafu iley mabniyu cala sukuuni fi maxali jarin bilaa albaaw xarfu jarin laa naafiyatu mulqaatu laa camalla miraain majruuru bilbaaw calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhir bilaa miraa waxaa loo yiri shicirka daraadiis waay wahaakada alwaaw lilstinaafa xarfu tanbiih alkaafu xarfu jar daa ismu ishaara mabniyun cala sukuuni fi maxali jarin aljaaru walmajruur mutacaliqu bikhabrin mutaqadimin maxduufin taqdiiru kaa'inun gayru mubtada muakhar marfuucu calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi ama hayru hadda asli hayru mucrab waay laakiin hayrun in la yidhaahay ahayd shicirka daraaddeed waa wa bacdun mactuufun calaa hayr walmactuufu cala lmarfuuci marfuuc calaamatu rafci dama daahira wa siwaa mactuufun cala alghayr marfuucu calaamatu rafci damatun muqadaratun calى اlfi manaca min duhuriha tacaduru fii kalimin jaar wamajruur fii maxali nasbin xaalu min alghayr wamaa bacdaha whaakada hayru wahaakada mid sidaas oo kale waxaa weyaan hayru yaa lamid ah fii kalimin xaal ay ku jiraan kelimintaas waxaa waaye hayr keligeed uma taalee xuruuftii may asmaadii la idaafeynayo o dhan ay u taala fii kelimin xaal ay ku jirto kelimtoo shataa shataa waa sifa lilkelim wa sifatu lmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasrat muqadarati cala alalifi manaca min duhuri atacaduru ismu maqsuur wa rawaa ficlu maadin mabniyun cala sukuun ya على calaa sukuuni muqadara ama calaa fatxati muqadara cala alalifi manaca min duhuuriha tacaduru rawaa iyo ra'aa iyo ramaa isku icraab wa haa damiir mutasil mabniyu cala sukuuni fi maxali nasbi mafcuulu bihi muqadam man ismu mawsuul bimacna aladi mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin faacil muahar rawaa ficlu maadin على calaa fatxati muqadarati cala alalifi man camidulaa tacduru wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru yacuudu ilى man wاljumlaة min alficli wاlfaacili rawaa laa maxala laha min اlcraab lأnha silaة اlmawsuul wa jumlatu rawaaha fii kalimin kelimtoo shataa kala tagsan kelimtoo rawaaha wuxuu u wariyey man rawa marka rawaaha waa sifa thaaniya likalimat lilkelim ay sifa u tahay waa jumlo oo sifa noqotay wallahu aclam salى اllahu waslama calى nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin